بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودرس جيني أفراد وأنه كقاعدة نمانتا حكم الإخوة أو الأخوات لأم رجي إيوه haweenkii ay meydka xagga hooyo ka walaala ahaayeen waxaynu ku soo jirnay wixii laga faa'iidaysanayay aayaadka mawaariidka ilaahay wa tacaala wuxuu yidhi wa in kaana hadduu yahay rajulu nin yuurahu la dhexlayaa kalaalatan xaalo u yahay mid kalaala ah aw imra'atun ruuxa la dhexlayaa hadduu yahay haweenay iyona kalaalo ah oo walahu uu leeyahay akhun inan ay walaala yihiin aw ukhtun ama inan ay walaala yihiin fa likulli waaxidin mid kasta oo ka mida goonidii akha iyo ukhtada waxa uu leeyahy asudus sudus buu leeyahy falikulli waaxidin minhumaa mid kasta oo ka mida labadoodu goonidiisa wuxuu leeyahay asudus ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyey wain kaana rajulun hadduu yahay nin yuurasu la dhaxlayaa xaal uu yahay kalaalatan kalaalatan waxaa lagu nasbinayaa koow calaa annaha khabaru kaana inay khabarkii kaana ay tahay yuurasuna sifatu lirajul laga dhigo waa aynu nidhaahno wain kaana hadduu iyo rajulu nin ninkaasoo yuurasu la dhexlayaa kalaalatan kalaala hadduu yahay oo khabarkii kaana aynu ka dhigno iyo inaynu kaana ka dhigno mid ka kaaftoontay khabar oo aynu kalaalada ku nasbinno xaalo wain kaana hadduu iyo rajulu nin yuurasu la dhexlayaa xaaluu yahay kalaalatan kalaala hadduu yahay aw imra'atun ruuxa hadduu yahay haweenay la dhexlayaa iyana ay tahay kalaalo oo walahu uu leeyahay akhun inanay walaala yihiin aw ukhtun ama inay walaala yihiin falikulli waaxidin minhuma sudus mid waliba wuxuu leeyahay sudus fa in kaanuu haddii ay yihiin walaalahani akhara qaar ka badan min daalika sidaa ah, oo mid iyo midkaa ay ka badan yihiin inamo badan ama hablo badan ama isku jirba ay yihiin fa hum iyagu shurakaa-u way wadaagayaan fii hulusi thuluskii ayay wadaagayaan almuraadu ujeeddada laga leeyay bilikhwati ikhwada hunaa halkan alikhwatu walakhawaati um waa ikhwadii iyo akhawaadkii meydka ay xagga hooyo ka walaala ahaayeen duuna alikhwati alashqaa aan ahayn inamadii ay meydka xagga hooyo xagga aabbaba ay ka walaala ahaayeen wa duuna alikhwati liab ikhwadii liabka ahaydna maaha ee meydka xagga aabba oo keliya ay ka walaala ahaayeen bidaliil waxaana inoogu daliila ina ay sidaa yihiin oo aanay sidan ahayn bacdi alqiraa'aat qiraa'aadka athaabita ee sugan qaar ka mid a ah. wahiya waxaanay tahay qiraa'ada qur-aanka la akhriyey qiraa'atu sacd bni abi waqaas oo ahayd walahu akhun aw ukhtun min ummin ayay qiraa'adaasu ay sheegaysay marka markaynu qiraa'adaa daliishanno ayaa waxaynu ogaanaynaa aayadanu inay ka hadlayso ikhwadii iyo akhawaadkii liumka ahaa almuraadu bilikhwa ujeeddada ikhwada laga leeyahy hunaa halkan alikhwatu alakhwaati lium duuna alikhwati alashiqaa aan ahayn ikhwadii ay meydka uuriya adhaxba wada jiibsadeen wa duuna alikhwati liab kuwii ay adhaxda qudha wada jiibsadeen bidaliilna waxaa inoogu ah bacd alqiraa'aat qiraa'aadka qaar ka mid ah athaabita ee sugan wahiya qiraa'atu sacad qiraa'adii waxayeen sacd ibnu abi waqaas walahu akhun aw ukhtu min ummin ayay aayaddu ahayd waqad ajmaca alculamaa culammadu waxay ku ijmaaceen oy ku kulmeen calaa ana alikhwa ikhwadu fii haadihi alaaya aayaddan ku jirta ikhwadan ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan uu ku sheegayaa yuraadu bihim waxaa looga jeedaa alikhwati lium ikhwadii liumka ahayd ayaa looga jeedaa wadaliilu waxaana u daliila anna allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala qad dakara wuxuu sheegay miiraat alikhwa dhaxalkii walaalaha ayuu ilaahay sheegay maratayni laba jeer buu alla sheegay wuxuu leeyahy sheekhu calayhi raxmatullah aayaddanu inay ikhwadii li-umka ahayd un ay sheegayso oo aanay kuwii kala sheegayn culammada ayaa ku ijmaacay waxaanay u daliishanayaan oy leeyihiin ilaahay wuxuu sheegay dhaxalka ikhwada maratayni laba jeer buu sheegay maratan hunaa mar waa tan aayadda ku sugan wa mara marka kalena fii aakhiri haadihi suura suuratu nisa aakhirkeeda aayadda ku jirta ee ugu dambaysa ayuu ikhwo kalena halkaa allah uu ku sheegay dhaxalkooda fa jacala wuxuu ka yeelay fii haadihi aaya aayaddan hadda iminka aynu dul taaganay lil waaxidi ruuxii keliyahaa wuxuu allah u yeelay assudus sudus buu u yeelay walil akhari dadkii intaa ka badanna ee ikhwada ana athulus xoolihii saddex meelood loo qaybiyey meel ahaan ayuu allah u yeelay yataqaasamuunahu way qaybsanayaan sharikatan si wada jira ayay u qaybsanayaan bisawiya oo isleekaysiisanayaan wada jir ay isku leekaysiisanayaan ayay xoolii u qaybsanayaan sharika sida lisaan carabka ku qoran waa caynkaa yataqaasamuuna way qaybsanayaan hu xoolihii bay qaybsanayaan sharikatan si wada jira oy ku shuraakoobayaan oo ay wada leeyihiin bisawiya si isleeg wajacala wuxuu ka yeelay fii aakhiri suura suurada suuraddan aakhirkeedana lil ukti inantii alwaaxidati ee keliya ahayd anis nis buu alla u yeelay aayaddan imakaynu joognana inantii sudus buu siiyey inankiina sudus ayuu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala aayaddaa fii aakhiri suura ku jirtana inantii keliya ahayd nis baa la siiyey walithnatayni labadii habloodna athuluthayn hulusayn baa la siiyey xoolihii saddex meelood loo qaybiyey laba meelood ahaan ayaa la siiyey labadii habloodna weli dakari labkiina almaal kullah xoolihii oo dhan baa la wada siiyey wahuwa huwa waa ka alla leh fa wajaba haddaba waxaa waajib noqday oo sugmay an yakuuna alikhwa ikhwadu inay yihiin hunaa halkan iyo wa hunaaka kuwa halkaa ku sugan ikhwada aayaddanu sheegayso iyo ikhwada aayadda suuratu nisaa u dambaysa ay sheegayso mukhtalifayni laba kala duwan inay yihiin ayaa sugantay dafcanoo iyadoo la riixaayo oo la joojinayo litacaarud inay labada aayadood iska hor yimaadaan iyadoo la riixaayo ayaa caynkaa ah culammadu ay ku macneeyeen labada aayadood ku kala macneeyeen walamaa markii kaana alikhwatu ashiqaa ikhwada ashiqadii ay noqdeen ee meydka xagga hooye xagga aabbaba ay ka walaala yihiin awile ab ama ikhwadee xagga aabba ka walaala ahaayeen aqraba qaar ka dhow oo meydka uga dhow min alikhwati lium ikhwadii xagga hooye oo qura ay ka walaala ahaayeen lidaalik sidaa darteed ayaa ucdu loo siiyey nasiiban far nasiib badan hunaaka halkaa suurada aakhirkeeda suuraddan aakhirkeeda ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku siiyey ikhwadii nasiib badan buu ku siiyey oo inantii ka lahayd baa nis la siiyey inankana hadduu keli yahay xoolihii inuu iska wada qaato ayaa allah uu ku xusay halkaa walamaa markii kaana alikhwa ikhwadu ay noqdeen alashiqaa aw ilcam aqraba qaar ka dhow min alikhwati lium lidaalika sidaa darteed baa cuddu loo siiyey nasiiban awfar baa loo siiyey hunaaka halkaa fatacayana waxa caynoobay oo sugmay an yakuuna almuraad inuu muraadku uu yahay hunaa halka laga leeyahay alikhwati lum ikhwadii liumka ahayd wa an yakuuna almaqsuudu iyo inuu yahay ujeeddada laga leeyahay hunaaka halkaa alikhwatu alashiqaa aw liab ikhwadii meydka had hooyo xagga aabbaba ay ka walaalahaayeen ama kuway xagga aabba qura ka walaalahaayeen inay tahay ayaa sugantay xaalaatu likhwa waalakhawaat lium xaaladaha ay qaadanayaan ee ay leeyihiin ikhwada iyo akhawaadka liumka ahi kow idaa maanta hadduu dhinto ruux baa geeriyooday waxaanu ka tegey can afin lium inaanay xag hooyo ka walaaliyey munfarid oo keliya aw ukhtin lium ama ukhto xag hooyo ay ka walaala yihiin munfarida oo keliya fa ina alwaaxid minhumaa ruuxa keliya fa ina alwaaxida minhumaa ruuxa keliya ee ka mid ah ikhwada ah liumka ah yaakhudu sudus suduskii buu qaadanayaa wuxuu leeyahy sheekha calayhi raxmatullah jasaahu allahu khayra ruux baa xijaabtay idaa maata wuxuu ka tegey haddii uu ka tago can akshanli um munfarid oo keliya ama inan keliya ama inan quru ka tegey inankii iyo inantiiba mid walba goonidiisa kuu ka tagaba maydku sudus buu qaadanaya xoole lix meelood meel haan buu qaadanaya qodobka labaad idaa maata hadduu ka tago can akara min daalik wax ka badan intaa inan ama inan wax ka badan oo inamo ama hablo sooca ama iyagoo isku dhan ayuu ka tegey yacni akhaweyni lium aw ukhtayni lium wax ka badan ruux keliya oo ah laba inan ama laba hablood iyo wixii ka badan ayuu ka tegay meydkan fa yastaxiquuna waxay mutaysanayaan athulus xoolihii oo saddex meelood loo qeybiyey meel ahaan ayay qaadanayaan bisawiya si isleegna way u qeybsanayaan xoolihii meydku uu ka tegey saddex meelood marka loo qaybiyo meel bay qaadanayaan labadan inan ama labadan hablood iyo wada jirkooda iyo ka badan meeshaa uluskaa ayay iyagu sii qaybsanayaan oo sii jajabsanayaan mana kala badsanayaan lianna allaha maxaa yeelay ilaahay tacaala korha yaquulu wuxuu yidhi fahum iyagu shurakaau fi hulus waxay ku yihiin shuraako huluskii washariika taqtadii waxay keensanaysaa almusaawaat isleekaan marka ilahay u yihi fahum shurakaau shurakadaas waxay keensanaysaa iyo wadaagaas sharikadaas waxay keensanaysaa inay dadku wixii ay wadaagayaan isleekaysanayaan fadakaru labku yo wuxuu qaadanayaa mitla lunhaa inta dhadiguu qaatay laa dicfahaa labalaabkeeda maya bimuqtada nasl qur'aaniyi lkariim bimuqtadaa siduu keensanayo weeyaan annasl qur'aaniy naska qur-aanka ah alkariim ee suuban siduu keensanaya weeyaan wuxuu leeyahay sheekhu calayhi raxmatullah ikhwadii li-umka ahayd waxa ay qaadanayaan labada xaalo inuu ruux keliya yahay oo uu sudus noqday iyo inuu yahay qaar intaa ka badan oo hulus qaadanaya xoolihii saddex meelood loo qaybiyey meel ahaan ayay qaybsanayaan mana kala badsanayaan inankiiyo inad wa bilmunaasaba waxay culummadu halkan ay sheegaan ikhwada li'umka ahi dadka warasada ah waxyaaba ay kaga duwan yihiin shan qayboodna way ku soo ururiyaan qodobka koowaad waxa weeye labkoodu kama badsado dhadigooda qodobka labaad ikhwada liumkaahi ciddii ay ku soo dhowaadeen iyaday goobta joogto ayay wax la dhaxlaan oo hooyo ayaa meydka ay ugu soo dhowaadeen hadday hooyo joogto ikhwadina waxbay dhexlayaan iyadii qaacidadu ahayd inay iska tagaan oo hooyo uun ay wax dhaxasho haddana waxbay dhexlayaan qodobka saddexaad waxa weeye labkoodu wuxuu ku soo dhowaaday dhadig buu ku soo dhowaaday oo maydku wuxuu ugu soo dhowaado walaalkiiyah hooyadii ayuu ugu soo dhowaaday marka mar haddii ay dhaddi ku soo dhowaadeen haddana way la dhaxlayaan qodobka afraad waxay culammadu ay sheegeen ikhwadan liumka ahi waxay xijaabayaan ciddii ay ku soo dhowaadeen oo hooyadooda ayay xijaabayaanoo oo intay suluskii ka kaxeeyaan bay sudus geynayaan xajbu nuqsaan bay ku keenayaan qodobka shanaad waxa weeyaan labkoodu ma casabaynaayo dhadigooda ma casabaynaayo ee xoolihii waa wada leeyihiin isma casabaynayaan ina dakarahum laa yucasibu unsaahum dhadigooda ma casabaynaayo macna alkalaala alkalaalatu macnaha kalaaladu macnaheedu an yamuuta waa inuu dhinto al-insaanu ruux waa inuu dhinto walaysa lahu isagoon lahayn waalidun waalid isagoon lahayn walaa waladun waladna aan lahayn wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullaahi calayh kalaaladu waxa weeyaan macnaheedu inuu ruux geeriyoodo aan lahayn waalid iyo welad toona waa sida uu qabana qowlkii abuubakar iyo cumar licabdillahi bni cabbaas laysa walaysa lahu isagoonu lahayn waalidun walaa walad ay laa asla lahu asal ma leh walaa farcun farcna ma leh li'annahaa maxaa yeelay mushtaqatun waxaa laga soo jeexay oo laga soo dhambashay kalaalada min alkalli oo bimacnaa adducfi ah tabardarraantii iyo intaal darraantii ah yuqaalu waxaa la yidhaahdaa kalla rajulu idaa dacufa kala rajulu ninkiibaa talax gabay idaa dacufa marka uu daciifo wa dahabat oo ay tagto quwatuhu awooddiisa ay tagto ayaa laga keenay kelmaddan waqad ajmaca alculamaa'u culammadu waxay ku ijmaaceen calaa ana alkalaala kalaaladu man maata waa ruuxa dhinta laysa lahu isagoon lahayn waladun cid uu dhalay walaa waalidin iyo cidda shay aan lahayn oo waalid aan lahayn dhalay warwiya waxaa laga wariyay can abi bakr radia allahu canhu annahu qaala wuxuu yidhi innii anigu ra'aytu waxaan ka raayeynayaa fil kalaala kalaalada ra'yan ra'yi baan ka qabaa buuhi kalaalada fa in kaana sawaaban hadday sax tahay fa min allaahi xagga ilaahay ayay ka sugantay waxdahu laa shariika lah wa in yakun haddii uu yahay khada khalad uu yahayna fa minii waa xaggayga wa min ashaydaani iyo xagga shaydaanka wuxuu leeyahay abuubakar radia allahu canhu markii uu macnaynayey kalaalada inii ra'aytu waxaan arkaa ra'yi baan ka leeyahay fil kalaala inii anigu ra'aytu waxaan ra'yiyeynaya oan arkaa fil kalaala ra'yan ayaan ka ra'yiyeynaya oon arkaa oonu arkaa anigu fa in kaana hadduu yahay ra'yigaygaas sawaaban fa min allaahi waxdahu laa shariika lah wa in yakun khada khada hadduu yahay qaladna oo aanan casiibin oo aan baal maray fa minni wa min ashaydaan wallaahu ilaahayna minhu ra'yigayga bari-un beri buu ka yahay ina alkalaala kalaaladu maa khala waa wixii ka madhan alwaalid waa wixii waalid ka madhan iyo walwalad waalidku waxaanu uga jeednaa waa aabba iyo awow hooyo iyo ayeeye maaha waalidku waxa weeyaan ab iyo jad weeyaan waladna ama lab ha ahaada ama dhadig ha noqdee waa farcii uu dhalay wa qaala bacduhum bacd alculamaa waxay yidhaahdeen alkalaala kalaaladu huwa waxa weeye man laysa lahu ruuxaan lahayn waladun walad aan lahayn waa ruuxa aan walad lahayn oo iyagu waxay ka reebeen markaa waalidkiin wasaxaaxu sida saxaaxina alwalu sida hore weeyaan saabican qowluhu tacaala waxyaaba aynu ka faa'iidaysanayno aayaadka waxaa ka mid ah ilaahay baa yidhi min bacdi wasiyatin yuusaa bihaa aw dayn hayra mudaar min bacdi wasiyatin dardaaran dabadii oo yuusaa bihaa la dardaarmayo aw أو من بعد الدين وغير مضار عن عدل قد بحين تفيد الآية الكريمة آية دني وحفايدين سا أن الوصية دردارنك يودين يدينتو الذين كواسو قصد بهما لولا جيدا الإضرار إن عدل قد بحين يدب لوغا جيدو لا يجب مواجبيسو تنفيذهما إلا أوفيه oo la bixiyo haddii looga jeedo dhib wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullaahi caleyh aayaddani waxay inoo faa'iideynaysaa oo aynu kala soo baxaynaa oo ay caddaynaysaa ana alwasiya waddayn dardaaranka iyo deynta alladayni labadaasoo qusida bihimaa looga jeedo al idraar in cid lagu dhibo iyo dhib looga jeedo laa yejibu ma waajibayo tanfiiduhumaa in la oofiyo oo dardaarankiina la bixiyo deyntiina la bixiyo haddii cid in lagu dhibo markiisa horeba loo sugay labadaa arrin ma waajibayso waalmudaara dhibta fil wasiyati dardaaranka gelaysa waxa weeyaan an yuusiya tusaale ahaan waa inuu dardaarmo biaktara wax ka badan min athulus thuluska wax ka badan ruuxii geeridu ku timi ayaa isagoo dadkan dhexlaaya doonaya inaanay xoolo badan ka helin ayaa wuxuu yidhi xoolaha intaa iyo intaasoo ka badan thuluskii la ogolaa thulus iyo wax ka yar baa la ogolaa sidaynu soo marnee ayuu dardaarmay markaa isagoo warasada uga gol leh inaanay xoolo badan aanay meesha dheefin ayuu caynkaa dardaarmay kaasoo kale weyaan tusaale ahaan waalmudaara fi dayn dhibta xagga deynta ku saabsanina waxay noqon kartaa an yudira waa inuu furo bidaynin dayn waa in loo furo liman ruux laysa lahu aanay u sugnayn calayhi meydka aanay ugu sugnayn daynun dayn aanay ugu sugnayn qofaan meydka aan waxba ku lahayn oo la yidhaahdo waxbuu ku leeyahay ama intaasuu ku leeyahay oo aada u badan kaasoo kale weeyaan an yudira waa inuu furo ruux bidaynin dayn inuu u furo oo u qiro liman ruux laysa lahu aanay ugu sugnayn calayhi meydka daynun dayn aan ku lahayn waa lil idraari dhib uu dhibaayo darteed uun ayuu mucaynkaa u samaynayaa bilwaratha dadkan warasada ee dhexlaaya markaa labadaasuna ma bannaano oo la fuli maayo bixintooda lama fulinaayo oo lama bixinaayo xukmu likhwati walakhawaat ashaqiiqaat aw licab halkana waxaynu ku eegaynaa inamadiiyo hablihii ay meydka isku hooyada aabbadaba ahaayeen ama kuwa isku aabbada ahaayeen xukunkooda aayaadka waxaynu ka faa'iidaysanaynay ayaynu ku soo jirnay qodobkii sideedaad qowluhu tacaala ilaahay wuxuu yidhi yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fii kalaala yastaftuunaka ee yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan maxamed an tuftihim fi lkalaala inaad faahfaahin ka siiso ood u macnayso ood u caddayso kalaalada qul waxaad ku tidhaahdaa allahu ilaahay baa yuftiikum idinka fadwoonayoo idiin sheegaya filkalaala axkaamta ay kalaaladu yeelanayso ilaahay baa idiin sheegaya subxaanahu wa tacaala in imru'un halaka haddii uu ruux geeriyoodo inmuru-un haddii ruux halagka uu geeriyoodo laysa lahu walad aan walad lahayn uu dhalay walahu oo uu leeyahay ukhtun inan keliya falahaa waxay leedahay inantaasu nisbu maa taraka wixii uu meydku uu ka tegay barhkiibay ayay leedahay wa huwa inankuna yarihuhaa wuu dhexlayaa walaashii in lam yakun lahaa haddii aanay lahayn weladun walad haddii aanay lahayn ilaahay subxaana wa tacaala halkan wuxuu ku caddaynayaa kalaalada xukunkeedii haddii uu ruuxu geeriyoodo aan lahayn welad oo inan keliya ayay waxay dhexlaysa oy walaala yihiin ayaa joogta falahaa nisfu maa tarag waxa uu ka tegey duuduub ahaan marka laba meelood loo qaybiyo bar bay inagti qaadanaysaa waa haddii geeriyooday haddii iyadu geeriyootana wahuwa isaga ayaa yarisuhaa dhexlaya iyadii in lam yakun lahaa haddii aanan lahayn waladun oo xoolaheedii isagaa iska wada qaadanaya fa in kaanata dumarkan uu meydku ka tegay haddii ay yihiin fa in kaanataa haddii ay yihiin kuwa matruukaadka ah ee meydku uu ka tegey itnatayni laba dumar haddii ay yihiin falahumaa waxay leeyihiin labadoodu athuluthaani thulusaan bay leeyihiin xooliya saddex meelood loo qaybiyey laba meelood bay qaadanayaan oo mimaa kii ka mid a ah taraka uu meydku ka tegey in kaanuu haddii ay yihiin dadkan uu meydku ka tegay ikhwatan walaalo rijaalan wa nisaan rag iyo dumara falidakari labka wuxuu qaadanayaa mithlu xadil lunsayeyni laba haweenay intay qaadanayeen ayuu ninkii qaadanayaa yubayinu allaahu ilaahay wuxuu idiin cadaynayaa lakum idinka an tadiluu lianlaa tadiluu inaydaan hallaabin ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala idiin caddaynayaa oo idaan ku hallaabin fii amri lmawaariis wa qismatiha arrimaha dhaxalka iyo qaybintooda yubayinu allahu lakum ilaahay wuxuu idiin caddaynayaa an tadiluu lianlaa tadiluu si aydaan u hallaabin wallahu ilaahay bikulli shayin shay walba caliimun ka ku cilmiga badan ee ogaalka badan weeyaan aayaddan jaabir ibni cabdillaahi wuxuu leeyahay radia allaahu canhu inamaa nasalat haadihi alaaya fiya aayaddan anay igu soo degtay buu yidhi saxaabiganu waa bukooday markii uu bukooday nebiga ayaa calayhi salaatu wasalaam soo booqday dabeetana wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow xoolahayga maxaan ku sameeyaa saxaabiganu walad iyo waalid midnaba muu lahayn sagaal hablood ayaana dhexlaayay oo keliya sagaal hablood oo qura ayaa dhexlaayay marka wuxuu leeyahay aayaddani aniga ayay igu soo degtay alaxwaalu alatii ashaarat ilayha alaaya alkariima xaaladaha aayadda aynu kala soo baxanay ee tilmaantay awalan marka hore idaa maata hadduu dhinto ruux oo wakhallafa uu ka tago ukhtan shaqiiqa inan ay walaala yihiin waaxida oo keliya aw liabin ama mid liaba ayuu ka tegey walam yakun lahu mana leh aslun walaa farcun asal iyo farc midnaba male fa lilukhti shaqiiqa ukhtadii shaqiiqada ahayd aw ilukhti liab ama ukhtadii liabka ahayd nisfu tarik ayuu qaadanaysaa wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah aayaad waxaynu kala soo baxnay haddii uu ruux geeriyoodo oo uu ka tago inanay walaala yihiin oo shaqiiqada ama mid li aba ah isaguna asal iyo farac midnaba male inantii xoolihii marka laba meelood loo qaybiyo meel bay qaadanaysaa hadday shaqiiqatay hadday la-ab tahayna oon shaqiiqadu jooginayana waa lamid xoolihii barh bay qaadanaysaa nisfu tarika ثaaniyan waxaynu kala soo baxaynaa idaa maata hadduu dhinto ruux oo wakhallafa ogtayni shariiratayni laba hablooday walaala yihiin ayuu ka tegey iyo fa agar ka badan ama laba habloodee walaala yihiinoo laakiin liaba walam yakun lahu aslun walaa farcun midnaba male falishaqiiqatayni labadii hablood aw liab labadii hablood habloodee liabka ahaa iyo kuwii shaqiiqataynka ah kolba kuwii ka jooga ahulusaan bay qaadanayaan mina tarikadii bay qaadanayaan qolihii marka saddex meelood loo qaybiyo laba meelood ahaan bay qaadanayaan qodobkanna wuxuu sheegayaa meydkii dhintay wuxuu ka tegey laba hablood oo ama shaqiiqatayna ama li'ada meydkana asal iyo farac midnaba male xoolihii saddex meelood marka loo qaybiyo laba meelood muy qaadanaysaa qaadanayaan hablahaasi qodobka saddexaad idaa maata wakhallafa ikhwatan wa akhawaat haddii uu dhinto oo uu ka tago meydkaasu inamaya hablaba oy meydka walaalyihiin ashiqaa ama li aba fa ina tarika xoolaha yataqaasamuhaa waxaa qaybsanaya alikhwa walakhawaat ayaa qaybsanaya calaa aasaasin sina way u qaybsamayaan ah ana nasiiba dakar nasiibka labku dicfa nasiib alunhaa wuxuu noqonayaa nasiibka uu dhadigu qaadanayo labalaabkii sidayn horeba usoo marnay ayuu noqonayaa maalan ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey laba inan ay walaala yihiin iyo inan ay walaala yihiin inan waliba wuxuu qaadanayaa walaashiintii qaadato labalaabkii labadii inan waxaynu ka dhiganaa mid walba laba madax afar weeye inantiina u gee shan xoolihii shan meelood baa loo qaybinaya afar meelood labadii inan ayaa midba laba qaadanaya weriga soo hadhayna inantii ayaa qaadanaysa qodobka afraad aynu kala soo baxanaa waxa weeye idaa maatat idaa maatat shaqiiqa haddii ay xijaabato oo ay teedii noqoto inantii ay xagga hooyeye xagga aababa ay meydka ka walaala ahaayeen walam yakun lahaa aslun walaa farcun asal iyo farac midnabana aanay lahayn fa ina alakh ashaqiiq yaakudu jamiica almaal walaalku wuxuu qaadanayaa ay meydka ay walaala yihiin xoolihii oo dhan buu qaadanaya yaakudu jamiica almaal xoolihii o dhan bu iska wada qaadanaya oo ilaahay baa yidhi wahuwa yarihuhaa isaga ayaa dhaxlayaa in lam yakun lahaa walad haddii aanay welad lahayn ruuxaa dumar ee geeriyootay isagaa iska wada qaadanaya wain kaana hunaaka haddii uu joogo akthara min akhin akh wax ka badan oo dhowr yihiin iqtasamu lmaala xoolihii bay qaybsanayaan calaa cadad ru'uus tiradoodu siday tahay madaxyadooda ayay ku qaybsanayaan tusaale ahaan ruux baa geeriyooday aan asal iyo farac midnaba lahayn wuxuu ka tegay laba ama saddex ama afar iyo ka badan oo ay walaalo yihiin xoolihii waxay u qaybsanayaan uun calaa cad ru-uus tirada madaxyadooda ayay ku qaybsanayaan oo hadday laba yihiinna laba meeloodma u qaybsanayaan hadday saddex yihiin saddex afar afar meeloodma u qaybsanayaan wahaakada sidaa ayuu xukmu alikhwa walakhawaat uu noqday xukunka ikhwada iyo akhawaadka abka ahayd cinda cadami wujuud alikhwati alashiqaa aw ilakhawaat ashaqiiqaat xukunka aynu kasoo hadlanay waa ikhwadii ashiqada ahayd haddii iyaga aanay meesha joogin oo ikhwada liabka ay joogaan aayadda iyaga ayaynu ku dabaqanaa sidaa ikhwadu iyo ashiqadaha iyo shaqiiqaadku oo kalunba iyaguna qaadanayaan abubakar sidiiq radia allahu canhu khudbadiisii wuxuu ku yidhi aaya awalu suura aayadda ku jirta suuratu nisaa ee dhaxalka ku saabsan aayadda hore labada yusiikum allahu fii awlaadikum waxay ku soo degtay fii shani alfaraa'id ayay kusoo degtay oo waladkii iyo waalidkii ayay aayaddaasu aada uga hadashay aayadda labaad waxayna kusoo degtay fi sawj wasawja waalikhwa min um sawjkii iyo sawjaddii iyo ikhwadii min al-umka ahayd ayay kusoo degtay aayadda ku jirta fii aakhiri suura suuradda aakhirkeeda iyana waxay kusoo degtay ayuu leeyahay abubakar sidiiq radia allahu canhu في الإخوة والأخوات من الأب والأم أن إخوتي حقه إيا حق أبابك ولا لأها أي ينكو سودكتي آيات كلا كترتا في آخر سورة الأنفال ينوحي كسودكتي في أن ذوي الأرحامك أي كسودكتي تفسير قردبة أي ذيك من كلدة أفراد صدح بغل سغالية وضباطة مع التصرف أن هل كان هدي أينو كغبح له muxaadaradii koowaad muxaadarada labaad waa nidaam ulirth fi lislaam nidaamka dhaxalka ee islaamka wuxuu sheekhu kaga hadli doonaa raxmatullaahi calayhi tacriifka irtiga wuxuu yahay luqatan wastilaaxan xuquuqda ku tacalluqda xoolihii uu meydku uu ka tegey maraatibta ay u qaybsamayaan dadka warasada ahi iyo dariiqada wax lagu dhaxal siinayo anwaacda uu dhaxalku uu yeelanayo duuduub ahaan asbaabaha laysku dhexlaayo iyo arkaanta dhaxalka shuruudaha dhaxalka mawaanicil irsiga waxyaabaha loo baahan yahay inuu uu ka madhnaado si dhaxalkii loo helo farqiga u dhexeeya maxjuubka iyo maxruumka alwaarithuun min alrijaal walwaarisaatu min annisaa ragga iyo haweenka wax dhexlaaya nidaamu lirsi fi lislaam wuxuu sheekhu yihi raxmatullaahi calayhi wadacati shareeca shareecadu waxay u dejisay alislaamiya nidaamu tawriid nidaamka dhaxalsiinta calaa axsani nudumi almaaliya calaa axsani sida ugu wanaagsan annudum almaaliya nidaamada maaliga ah sida ugu wanaagsan ayay u dajisay wa axkamihaa sida ugu fiican ee ugu habboon wa acdalihaa sida ugu toosan fa diinul islaam diinta islaamku waxa ay sugtay oo ay qarirtay milkiyatul insaan lahaanshaha ruuxu uu leeyahay lilmaal maalka uu leeyahay ayay sugtay dakaran kaana aw unthaa ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaadeed biduruqi sharciya duruq sharciyana waa ku sugtay kamaa sidii qarrada uu u sugay diin ulislaam intiqaalu maa kaana yamlikuhu shaksu intiqaal inuu guuro maa kaana wuxuu ahaa yamlikuhu miduu leeyahy hu isagaba ashaksu shaksigu fii xayaatihi markii uu noolaa wixii uu lahaa inuu u guuro ilaa warasatii warasadiisii bacda wafaatihi markii uu geeriyoodo markuu geeriyoodo inuu u guuro warasadiisii oo mina rijaal wanisa raggee dumarba warasadiisaasoo raggee dumarba wuxuu leeyahy sheekhu raxmat ullah wadacati shareeca alislaamiya shareecada islaamku waxa ay dejisay oy u dhigtay nidaamka dhaxalka sida ugu habboon ee ugu wanaagsan maaliya nidaamada maaliga ah iyo xoolaha sida loo maamulo ee loo kala nidaamiyo sida ugu haboon ayaa u dhigtay wa axkamihaa sida ugu toosan ee ugu haboon wa acdalihaa uguna cadaaladsan ee ugu toosan fa qarara islaam diinta islaamku waxay qarritay oo sugtay milkiyat al insaan lahaanshaha ruuxu uu leeyahay lilmaal uu maal yeelan karo dakaran kaana aw unsaa laba ma dhadi kii la arkaba ha noqdee biduruqin sharciya na waa ku sugtay kamaa qarada siduu u sugay intiqaal inuu u guuro maa kaana wixii yamlikuhu uu lahaa ashaksu shaksigu uu lahaa fii xayaatihi noloshiisa ilaa warasatihi dadka dhexlaaya oo min alrijaal wanisaaya inuu u guuro bacda wafaatihi markuu geeriyoodo biduuni tafriiq iyadoon la kala saarin bayna sagiirin wa kabiir mid yar iyo mid weyntoona iyadoon la kala saarin si siman ayuu ugu guurayaa waqad bayana alkitaab alcasiis kitaabka casiiska wuxuu caddeeyey axkaam almawaariis axkaamtii dhaxalka ayuu caddeeyey wa axwaal kulli waarisin ruux kasta oo waarisa axwaasha iyo xaaladaha uu wax ku qaadanayo oo aynu soo marnay sawjku inuu kolla qaadanayay nis kolla rubuc uu qaadanayay sawjaduna kadaalik kolla rubuc qaadanaysa kolla thumun ay qaadanaysay hooyadu kolla inay sudus qaadanaysay kolla ay qaadanaysay sudus ay qaadanaysay aabbuhu kolla inuu sudus qaadanayo kolla uu wax casabaynaayo dhammaan iyo intii la halmaashaba waynu soo marnay bayaanan shaamilan caddayn shaamila oo shaafiyan oo wax bogsiinaysa oo qof kasta oo su-aal qaba shaafinayso halkiisa ku qancinaysa ayaa uu dejiyey oo uu caddeeyey kitaabulcasiis xaysu goor ama meel lam yatruk aanu uga tegin liaxadin ruuxna oo min albashari dadka ka mid a qismat qaybinta aw taxdiidu shayin ama shay xadayntiisa oo min almawaariis dhexalka ah oona ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa dhexdiisa aanu kaga tegin xaysu goor ama meel lam yatruk aanu uga tegin liaxadin ruuxna oo min albashara qismatu aw taxdiidu shay inuu qaybiyo ama xadeeyo oo u jaangooyo shay min almawaarisa dhaxalka ka mida faalqur'aanu kariim qur-aanka kariimka huwa alcumda waxa weeyaan tiirka loo cuskanaayo fii axkaamiha axkaamteeda mawaariista iyo wa maqaadiiraha iyo qadaradeeda iyo jaangoynteeda meesha loo cuskanaya waa qur-aanu kariim waqad habata waxaa sugmay qaliilun in yaroo minhaa ka mid ah bisunnati sunnada ayay ku sugantay waqad habata waxaa sugmay qaliilun in yaroo minhaa ka mida mawaariista axkaamtoodu iyo maqaadiirtoodu bisunnati sunnada ayay ku sugnaatay aw bilijmaac ama ijmaaca ee ijmaacu lumma ayay ku sugmatay walaa yuujad laga heli maayo fi shariica alislaamiya shareecada islaamka laga heli maayo axkaamun axkaam laga heli maayo tacarada alqur'aanu qur-aanku uu banbaxay alkariim bibayaaniha inuu caddeeyo bayaanan tafsiiliyan caddayn faahfaahsan uu caddeeyo walaa yuujad laga heli maayo fi shareeca alislaamiya shareecada islaamka laga dhex heli maayo axkaamun axkaan laga heli maayo tacarada alqur'aanu kariim qur-aanka kariimka uu u banbaxay bayaaniha inuu caddeeyo qur-aanku sida qaalibka ah axkaamta waa duuduubaa sunnada rasuulkaana faahfaahayso oo caddaysay laakiin lama helaayo buu sheekhu leeyahy axkaan uu qur-aanku u banbaxay inuu caddeeyo bayaanan tafsiiliyan caddayn faahfaahsan mithla axkaami almawaariis siduu u caddeeyey oo u kala dhigdhigay axkaamta dhaxalka wa innamaa in kale maacana alislaamu islaamku wuxuu ugu dadaalay bisha'ni almawaariis dhaxalka sha'nigooda haadihi alcinaaya alfaa'iqa dadaalka faa'iqa ee sarreeya xataa ilaa iyo khasaha alkitaabu alcasiis kitaabka casiis ee uu ku gaar yeelay bibayaanihaa inuu caddeeyo albayaan almuxkam caddayntan muxkamka ah ee sugan li'anna maxaa yeelay al-irsa dhaxalku min ahami asbaabi tamalluki lamwaal li'anna maxaa yeelay oo islaamku sidaa uu ugu dadaalay bishaani mawaariiska ee haadihi alcinaaya faariqa wuxuu ugu dadaalay waxa weeye lianna alirsa dhaxalku min ahami asbaab asbaabta ugu muhiimsan weeyaan tamalluki lamwaal ee xoolaha lagu mulkiyo ee lagu yeesho weeyaan sida awgeed ayaa islaamku uu ugu dadaalay dadaalka faa'iqa ee aadka u sarreeya walmaalu xooluhuna casbulxayaat waxa weeyaan tidhaxaadkii nolosha ama udubdhaxaadkii nolosha binisbati marka loo eego lilafraadi waljamaacaat dadka keli kelidooda iyo jamaacaadkooda marka loo eego kali iyo duuduub ahaanba saas u noqdo xooluhu tiirdhaxaadkii nolosha id cilaabihii ay ku sugan tahay maalkii qiwaamulbashariya noloshii basharku ay ku sugan tahay id cilaabihii maalka waxaa ku sugan qiwaamulbashariya noloshii iyo wixii uu ku tiirsanayay basharku ayaa ku sugan wa calayhi guudkiisa ayay taduulu ku wareegaysaa raxal xayaad midxankii iyo caaligii noloshuna isaga ayuu ku dul wareegayaa oo haddii aan xoolo jirin dee noloshu eh, waxay gelaysaa magaranaysaa hehaab eh, bay gelaysaa tacriif rith almiiraahu fi luqa alcarabiya master warisa yarisu irsan wa miiraasan wuxuu sheekhu leeyahy raxmatullahi caleyh intaa markuu kaga baxay hordhaca tacriif rith qeexidda irsiga almiiraasu miiraasku fi luqa luqad ahaan ee luqadda carabiga markaynu joogno masteru warisa warisa laga keenay warisa yarisu irsan wa miiraasanba waa la idhaha intaaba waa lagu keenaa irsan wa miiraasan yuqaalu waxaa la odhanayaa warisa fulaanu hebel waa dhaxlay hariibahu kii sokeeyihiisa ahaa waa dhaxlay warisa fulaanun hebel waa dhaxlay qariibahu sokeeyihiisii wa warisa abaahu aabbihii waa dhaxlay wa warisa abaahu aabbihiina waa dhaxlay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa warisa suleymaanu daawuud suleymaan wuxuu dhaxlay daawuud wa qaala allahu tacaala ilaahay mar kale wuxuu yidhi luuqad ahaan buu ereygii buu macnaynayaa wa kunnaa naxnu lwaarihiin ilaahay wuxuu hi waxaanu nahay annaku kuwii dhexlaaya wa macna almiiraasi fi lluqa haddaba macnaha miiraadka luuqad ahaan waxa weeyaan intiqaalu shay-in shay oo u guura ka guura min shaksin shaksi buu ka guuraya intiqaalu shay shay oo ka guura oo laga raro min shaksinoo ilaa shaksin ruux kale loo raro aw min qowmin ama qoom baa laga raraya dad ilaa qowmin dad kale ayaa loo raray wa huwa luuqad ahaan acamu wuu ka caamsan yahay min an yakuuna bilmaal xoolo un inuu ahaado wuu ka caamsanya macnii miiraasku inuu uu yahay xoola wuu ka caamsan yahy mar haddaynu ku macnayno luuqad ahaan intiqaalu shay min shaksin ilaa shaksin wuu ka caamsanyay min an yakuuna inuu hado bilmaal xoola inuu noqdo aw bilcilmi ama inuu cilmi noqdo aw bilmajdi wa sharaf waa isku miduune inuu sharaf noqdo waa ka caamsan wa minhu waxaa ka mid ah qowluhu sala allahu alay wasalam hadalkii uu nebigu lahaa alculamaau warihatu alambiyaa culammadu waa warihatu alambiyaa warahatu alambiyaa culammadu waa warahatu alambiyaa waa ambiyada dadkii dhexlaaya weeye wa ina alambiyaa ambiyadana lam yuwarahuu may dhaxal siinin cidnaba dirhaman walaa diinaar dirham iyo diinaartoona may dhaxal siinin wa ina alambiyaa lam yuwarahuu may dhaxal siinin dirhaman walaa dinaaran may dhaxal siin dadkiioo may odhan naga dhaxla annaka lacagtan iyo googo-an wa inamaa in kale maahee warahuu waxay dhaxal siiyeen dadkii ambiyadu alcilma cilmi bay dhaxal siiyeen faman ruuxii akhadahu qaata cilmigaa faman ruuxii akhada qaatahu cilmigaa akhada wuxuu qaatay bixadin waafir dheef aad weyn iyo nasiib weyn oo ruuxa qaata aanu aakhiriya adduunyada midnaba aanu hungoobahayn oo aanu khasaarahayn ayuu ma garanaysaa qaatay wa fil istilaax erey bixin ahaan waxaa la yidhaahdaa miiraaska intiqaalu lmilkiyatu min almeyd milkiyaddii iyo lahaanshihii meydku uu lahaa oo loo raro ilaa warasati laxyaa dadka warasadiisa ah ee nool intiqaalu milkiya min almeyd milkiyadii iyo wixii uu lahaa ruuxan geeriyooday oo loo raro ilaa warasatihi kuwa isaga dhexal joojinaya alaxyaa ee nool alaxyaa'i ee nool sawaa-un waxa ismida kaana ahaaya almatruuq waxaan laga tegay ahaaya maalan xoola ahaaya aw caqaaran ama maguurto ahaayaan ma guurto sida beerihii iyo eh, dhulkii iyo daarihii iyo kuwaasoo kale aw xaqan min xuquuqi sharciya ama ahaayaa eh, xoolahani eh, mid xaq min xuquuqi sharciya xuquuqdii sharciga ah xaqu waxa weeyaan oo la odhanayaa tusaale ahaan oo lagu magacaabi karaa waxa weeyaan sida khiyaarkii oo kale shufcadii oo kale qisaastii oo kale xadulqadafkii oo kale tacriifu tarika wuxuu sheekhu leeyahy raxmat ullahi calayhi waatarikatu tarikadu hiya iyadu maa yatrukuhu waa wuxuu ka tagoo hu isagaba ah shaqsu shaqsigu bacda mawtihi markii uu geeriyooday kadib oo min ma amwaalin xoola ah iyo wa xuquuqin xuquuq maaliya ah aw hayra maaliya ama midaan maaliba ahayn fa kullamaa dhammaan wixii yatrukuhu ka tago a shaksu shaksigu bacda wafaatihi markuu geeriyoodo kadib yuqaalu lahu waxaa la odhanayaa fi listilaaxi jamhuuri lfuqahaa istilaaxa ay u dejiyeen jamhuurulfuqahaa tarikatan baa la odhanayaa wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullahi calayh tarikadu waa wuxuu ruuxu ka tago markii uu dhintay kadib oo xoolo ah ama xuquuq maaliya ah xuquuq maala ama kayra maaliya wax kasta oo uu ka tago shaksigu markuu geeriyoodana waxaa la yidhaahdaa markaynu qabanno istilaaxa fuqahada badankooda tarika ayaa la yidhaahdaa sawaan waxa isku mida kaana ahaaya cala almeyd meydka daynun dayn ahaaya am lam yakun ama yaanu ahaanin ama meydka dayn ha lagu yeesha ama yaan lagu lahayn lagu yeelan xoolaha uu ka tegay tarikaa la odhanayaa wa sawaa'un waxaa isku mid a ah, kaanat ahaataya duyuunuhu deymihiisa lagu leeyahay cayniya qaar isaga lagu leeyahay oo qaar cayniya oo xoolihii lagu leeyahay aw shaksiya ama qaar shaksiyo isaga lagu leeyahay oo dimadiisa lagu leeyahay wa sawaan waxaa isku mid a ah, kaanad haataya duyuunuhu duyuuntaysu cayniya qaar cayniya ah diyuunta cayniga waxaa la yidhaahdaa waa deymaha allatii tatacallaq bicayaan amwaal xoolaha laftooda ku tacalluqda isana guri buu leeyahayoo rahmaad baaba loo haystaa gurigii ama alaab kale oo uu leeyahay ayaa uu nin rahmaad ugu dhiibo uu alaab ka qaatay xoolaha rahmaadda looga haysto ayaa la odhanayaa maxay xoolaha diyuun cayniya ayaa ruuxan lagu leeyaha markaa la odhanayaa aw shaksiya ama qaar shaksiyo duyuuna shaksiyana waxa weeyaan deymaha shaksiga deymaysan lagu leeyahy sidai amaahda iyo meherkii iyo wixii la halmaalo oo kale alxuquuq almutacalliqa bitarika xuquuqda ku tacalluqda xoolaha tatacallaq waxaa ku tacalluqa bitarikati lmeyd meydka xoolihii uu ka tegey xuquuqun cadiida xuquuq badan ayaa ku tacalluqda calaa tartiibi laati oo sidan u kala horraysa awalan marka hore yujahasu waxaa laga eh, tabaabushaynayaa almayitu meydkii baa laga tabaabushaynayaa oo laga amba bixinayaa wa yukafan waana laga kanfayaa binafaqati amhaalihi kuwa isaga la midka ah eh, sida meydkooda loo diyaariyo ee loo kanfo ayaa isagana eh, loo gelayaayo looga anba bixinayaa min gayri israafin iyadoo oon lagu talax taga haynin walaa taqtiir iyadoon lagu suququlinahayno hayno cidhiiri lagaga dhiga haynin wuxuu leeyahay sheekhu raxmatullahi calayh xoolihii uu meydku uu ka tegey xuquuq door ah ayaa ku tacalluqda inta aan la qaybsan oon la dhexal joojin arrimahanaa laga qabanayaa marka ugu horraysa maydkii ayaa laga anba bixinayaayo hawshiisii laga dhammaystirayaa waa laga kanfayaa sida kayrkii iyo kuwa isaga asaagiisa ah loo kanfo ee loo aaso ayaa looga aasayaa laguna talax tegi maayo suquuqla lagaga dhigi maayo watashiisu tashiisku huwa waxa weeyaan cibaaratun waa mathal iyo cibaaro ku saabsan can ficli maa qabashada shay yaxtaaju ilayhi lmeyd meydku uu u baahan yahay min waqti wafaatihi xilligii uu geeriyooday laga soo bilaabo ilaa xiina dafnihi ilaa xilliga la aasayo laga gaadhayo wuxuu leeyahay sheekhu tajiisku waxa weeyaan cibaariya masal ku saabsan in la sameeyo wuxuu u baahan yahay meydku markii uu geeriyooday laga soo bilaabo ilaa xiina dafnihi ilaa xilliga la aasayo waladii yaxtaaju ilayhi lmeyd waladii ka yaxtaaju uu u baahan yahay ilayhi isagoo almeyd meydku u baahan yahi huwa waxa weeyaan nafaqaatu quslihii waa kharashaadkii lagu maydhayey wa kafanihi iyo kharashaadkii lagu kafanyey wa dafnihi iyo kuwii lagu aasaayeyba wa kullamaa wa kullamaa dhammaan wixii yalsamuhu laasimaya ilaa an yudac ilaa iyo inta laga dhigaayo maydkii fii maqarihi alakhiir maqarkiisi u dambeeyayoo iilkii ah ilaa inta halkaa laga dhigaayo wixii laasimaya ee kharasha ee loo baahdo oo dhan weeyaan wayakhtalifu waanu kala duwan yahay haadaa kaasu biikhtilaafi alxaal meyd ikhtilaafka iyo kala duwanaanta dadka dhintay iyo meydku uu kala duwan yahay ayaa kharashkaasuna uu kala duwan yahay yusran wa cusran hodannimo iyo faqiirnimo macnihii qof walba dee sibaa loo caasaa weeyaan wayakhtalifu wuu kala duwan yahay haadaa arrinkaasu biikhtilaafi xaali meyd siday u kala duwan yihiin dadka dhintay iyo meydka ahwaashuusu u kala duwan yihiin yusran hodannimo iyo wa cusran faqiirtinimoba wa biikhtilaafi kownihi iyo kala duwanaanta ay kala duwan yihiin dakara aw unsa ay ku kala duwan yihiin labnimo iyo dhadignimo haaniyan marka labaad xuquuqda ee ku tacalluqaya xoolihii waxa weeyaan tuqdaa duyuunahu deymihiisii baa la bixinayaa allatii taasoo lahaa madaalibun lahayd cid doonaysa min jihati alcibaada xagga addoomaha cid doonasa ka lahayn walatii iyatii hiya iyaduba fii dimmatulmeyd maydka dumadiisa lagu lahaa oo maydku almuwarisu weeyaane falaa tuqsamu tarikatu tarikadii lama qaybinayo bayna alwarasa warasadii loo qaybin maayo xataa ilaa yatuqda duyuunu daymihii la bixiyo cani meyd meydkii laga bixiyo waxaana u daliila hadalkuu nebigu lahaa sala allahu calayhi wasalam nafsulmu'min mu'minka naftiisu mucallaqatun waa deldelan tahayoo waa la deldelay bidaynihi dayntiisaana u deldelantay xataa yuqdaa canhu ilaa laga bixinaayo rawaahu axmed wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullahi calayhi qodobka labaad ee ku tacalluqaya tarikatulmeyt waxa weeyaan tuqdaa duyuunahu waxaa la bixinayaa daymihiisii allatii lahaa madaalib xoolahaasoo leh cid dalbaysa oo daba joogta leh min jihati alcibaad xagga addoomaha kale walatii taasoo hiya iyaduba walatii yati hiya iyaduba fii dimmati lmeyd meydka dumadiisa lagu leeyahay iyo dushiisa lagu leeyahay ina waa la bixinayaa falaa tuqsamu la qaybin maayo adtarikatu tarikadii la qaybin maayo bayna alwarasa warasada loo qaybin maayo meyidka iyo muwarisku waa isku mid waa dhaxalsiiyihii dadkan dhaxalsiinaayey xataa ilaa iyo tuqdaa la bixiyo adduyuunu duyuuntii yacni meyd meydka laga bixiyo liqowlihi sala allahu alayi wasalam nafsu lmu'min nafta mu'manku mucallaqatun waxay u deldelan tahay oo loo deldelay bidaynihi dayntiisa xataa yuqdaa canhu ilaa laga bixi waa axmed amaa duyuunullaahi daymihii ilaahay miyaa allatii taasoo laysa laha aan lahayn mudaalibun cid dalbaysa min jihati alcibaad xagga addoomaha cid daba joogto oo raadinaysa aan lahayn ka dayni sakaad waa sidii sakadii deynteedii oo kale sakadii lagu lahaa oo kale weeyaane xoolihiisa lagu lahaa iyo walkafaaraat kafaarooyinkii lagu lahaa wanuduur iyo nadaradii falaa tu laga bixin maayo mina tarikadii cinda alaxnaaf madhabka xanaa axnaafta markaynu qabanno la bixin maayo xoolihii laga bixin maayo daynu sakaad iyo kafaaraadkii iyo nuduurtii laga bixin maayo wa tu waa laga bixinayaa minhaa tarikadii waa laga bixinayaa cinda aljumhuurna ay annahu yajibu waxa waajiba dafcuha in la bixiyo wa ikhraajuha in laga saaro qabla qismatu tarika intaan xoolaha la qaybin cinda jumhuuri fuqahaa wuxuu leeyahay sheekhu raxmatullaahi calayh dayntii dadku ay daba joogeen intaan xoolihii la qaybin baa la bixinayaa laakiin dayntii ilaahay oo ah si aan cid daba joogtaba aan lahayn sida sekadii oo kale xoolihiisa lagu lahaa kafaaraadkii isaga lagu lahaa ee laga doonayay oo aanu samaynin intuu noolaa nadaradii oo kale falaa tu falaa tu min atarika tarikadii laga bixin maayo cinda alaxnaaf madhabka axnaafta markaynu qabanno waxba laga bixin maayo oo ilaahay baa ku lahaa dabeetana saasaa lagu dhaafayaa wa tu minha cinda aljumhuur jumhuurula'ima marka la qabtana waa la bixinayaa ay annahu yajibu dafcuha wa ikraajuha qabla qismati tarika cinda jumhuuri fuqahaa halkaa maanta inoogu joogo wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu